bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista diinka alxuseyni halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii lix iyo afartanaad ee kitaabka siirada ah ee nuur lyaqiin waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir waslama tasliima kasiira amaa bacd waxaynu ku dhex jirnay khandaqii ama ghaswat lkhandaq iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam mawaaqiftii si adkayda uu la soo maray shisheeyaha waxay noogu joogtay in salaadii uu nebigu aada u jeclaa ee dhibaatadaba uu ka dugsanayey iyada laftigeedii madaxa loo qaadi waayey ilaa ay dhacday in lasoo qalleeyey wa jacala calayhi asalaatu wassalaam nebigu wuxuu yeelay cala alkhandaq godkii isaga ahaa ee qodnaa xuraasan gaadh dab leh ayuu duldhigay oo godka laftiisa intoo la qoday un lagama tegine cid ilaalinaysaa jirtay xataa laa yaqtaximahu lmushrikuuna bileyl si aanay usoo jirin gaaladu habeenkii iqtixaamku waa isku qaadidda si aanay isugu soo qaadin gaaladu habeenkii ayuu yihi war bal meeshaa dul fadhiya wa kaana wuxuu ahaa nebigu yaxrusu binafsi naftiisa ilaalin jiray ah, hulmatan meel karina meel yar kala gaaban weeye oo godku aanu ka dheerayn hulma meel yaro fongor ah fongortu waa meesha laga soo dhici karo oo fiihi godka ku taalay godku fangor yaruu lahaa ayuu nebiga laftiisu difaac ka galay dadkuun ilaaliya mu odhana isagaa kuwa ilaalinayay kamid ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam madaxweynihii buu yahay hogaamiyihii ciidankuu yahay mucalinkoodii buu yahay rasuulkoodii buu yahay marka isaga laftiisaa dul taagan godkii hadday qodaal tahay iyo hadday ilaalin tahay maca shiddati albard iyadoo qabowguna aada u daran yihin wa kaana calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ahaa kuma egayn keliya inuu sidaa muuqato un ugala qayb qaato dadka macnawiyaadkuu dadku dhisi jiray iyo moralkooda been iyo khiyaali kuma dhisaynina wax xaqiiqo ah oo ilaahay uu baray buu ku ugu dhisayay dadka moralka wuxuu ahaa yubashiru asxaabahu asxaabta wuxuu ugu bushaaraynayay binnasri wadufr guul nasriga iyo kufrigu waa guulu ayuu ummadda u yaboohaye wayacidhum alkhayr khayrna waa u ballan qaadaye weligeedba ha wada lahaa la isla legdamee xaqunbay tegi ee xejista adkaysta lamarka ama almunaafiquun nimankii munaafiqiinta ahaa ee meesha ag marmarayay indhoolayaashii faqad adharuu waxay muujisteen fii haadihi shidda iyadoo dhibkaa lagu sugan yihi iyadoo ummaddu sidaa u dhiban tahay ayaa damiirkoodii dadka ay ku tumanayaan markaasaa waxay muujisteen maa tukinnuhu damaa'iruhum laabtoodu waxay qarsanaysay bay soo bandhigeen tukinnu kinniga waxaa la yidhaahdaa meesha dugsoon ama qarsoon marka tukinnu way qarinaysaa damaa'irtuna waa quluubta qalbigoodu wixii uu qarinayay ee munaafiqa ku hilnaa ayay soo kabacayeen xataa qaaluu ilaa ay yidhaahdeen sidanuu qur-aanku kaga sheekeeyey bay yidhaahdeen maa wacadana allahu warasuuluhu ilaa guruura waxay idhahdeen maa wacadana allahu warasuuluhu ilaahay iyo nabigiisu nooma yaboohin ilaa guruuran waa kedo oo rabbi iyo rasuul way nagu kadinayaan arrin ma hayaan munaafiqa taasaa ka soo yeedhay waxaa meesha soo gabaara gurdaynayana waa la arkayaa iyo sidaanaan isaga celin karaynin kusii socdoo adkaystana wuu leeyahay maxaanu tari wansaxabuu way iska dhaqaajiyeen insixaabku waa ka waa ka siqidda meeshiioo laga baxo qaa'iliina iyagoo lahoo ku marmarsoonaya inna buyuutanaa cawra xaafadaha iyagii baa cidlo ah cawro waxaa loogu bixiyey qofku markaanu dharka lahayn dhar buu ka cidlaya guriguna wuxuu cidlo e, cawro yahay marka aan cidi ilaalinayn ila dharku qofka uu ilaaliyaa guriguna waa saas oo kale sidaasi baa marka ay sheegeen nakhaafu an yuqiira calayha alcaduw waxaanu ka cabsanaynaa an yuqiira iqaaradu waa weerarka an yuqiira calayha alcaduw inuu cadowgu weeraro xaafadihii ayaanu ka baqanaynaa magaaladan aynu ka soo baxnay baan cidi ilaalinayninoo way dayacan yihiin xaafadiyo dadkiiyo meeshibaa cidlo ahoo miciin baanu noqonaynaa saasaan ku dambaynaa ayaan ugu yarsiqaynaa ilaahayna wuu fasiliya wuxuu uhi wamaa hiya bicawra guryuhu cidlo maahee in yuriiduuna ilaa firaaran fakadunbay doonayaan gurigu cidlo maaha oo dad badan baa jooge wayse firdhanayaan waa firdhab bu ilaahay munaafiqa halkaas arrinkiisu ahaa sawirkii xaaladaa lagu siinayaa iyo maalintaa sidaa u adkayd arrintu washtadat ilxaalu bilmuslimiin muslimiinta arrintu way ku adkaatay fa ina haada alxisaara gaadhkaa muslimiinta laga qabtay saaxabahu waxaa la saaxiibo ku jiray meesha bayqun calaa fuqaraa'i lmadiina cidhiidhi saarnaa fuqaradii madiina magaaladii mar haddii gaadh laga qabtay dee ninkii wax yari u yaalleena cuni karaya waaba halkeede kii subaxdii kallahayey ama dhagaxiyo xaabo soo guranayay ama dhaqdhaqaaqayay dee meeshiiba gaadh baa laga hayaa wuu macluulayba macluul buu dhintay fuqaradii dayq baa ku dhacay waaladii zaada shidata calayhim waxa kaloo dhibaato kusii kordhiyay ummadda dareenkoodii iyo moralkoodii warwarna ku abuuray maa balaqahum warkii soo gaadhay warkan soo gaadhay laftiisuna ummadda warwar buu kusii abuuray warku waa maxay min anna yahuuda banii qurayda nimankii yahuudda ahaa reer bani qurayda magacaasaa loo yaqaano kambalka madiinay deganaayeene alladiina yusaakinuunahum fi lmadiina ee madiine asxaabta la deganaa sakanku waa deganaanshaha yusaakinuunahum fi lmadiina yuhuuddii reer bani qurayde ee madiine la deganayd asxaabta ayaa warbaa ka yimi odhanaya qad intahazuu haadihi alfursa fursadan bay ka faa'iidaysteen intihaasku waa istifaadada ah, hadii la idhaha qofkaasi waa intihaasi macnaheedu waxa weeye fursadunbuu kula eeganaya ee maaha qof mabda kula socda intahazuu haadihi alfursa jaaniskana ay ka faa'iidaysteen linaqdi alcuhuud ballanta jebinteedii ballankiina way jebiyeen ay muslimka la lahaayeen ee sheegaya inay madiine deganaadaan oo la isnabadgeliyo waxaanay yidhaahdeen cadowgii maanta ayaa cadowgeennii oo muslimkaa lagu hinjiraya gaal badanina wuu soo ururay aan ka faa'iidaysanaa nimanka iskaba raacino sidee bay haddaba ballanta u jebiyeen nimankan iyaga ahi wa sababu daalika arintaas sababteedu waxayd anna xuyaya bna akhtab ninka magaca la idhaahdo xuyay bna akhtab yuu ahaa waa kan ku yidhi sayidu bani nadiir reer banu nadiir buu suldaankoodii ahaa reer banu nadiirna waa kuwe almajliyiin ee la eriyey majligani wuxuu ka yimi waa jalaagii jalaana ah waxaynu kusoo fasirnay in meesha laga fayday oo laga nadiifiyey waa noocii madiine laga buufiyey laba qolo oo reer banu qurayde ka horreeya madiine uu nebigu ka eriyey qola reer banu qaynuqaac bay ahayd qolana reer banu nadiir bay ahayd marka ninkan xuyay ibnu akhtab laydhaa oo reer banu nadiirkii la eriyey ka mid a xaggaa khaybar loo eriyey ee aynu qisadooda soo marnay ayaa wuxuu doonay in reer banu qurayrahan ku soo hadhay madiina inuu iyagana barakiciyo ilaa wuu jabayo inay la jabaan buu doonayaa xaasidnimada iyo xinku yuhuuddu ku badan yihin marka laba saddex qolay ahaayeen yuhuuddu laba meeshii bay ka baxeen qoladii saddexaad buu doonayaa kani inuu barakiciyo iyagana marka xuyey ibnu akhtab oo reer banu nadiira almajliyiin ee la eriyey tawajaha ilaa kacb bni asad alquradi sayidu bani qurayda wuxuu u tegey kacbu bnu asad ninka la idhaha buu utegey kacbu bnu asadna reer banu quraydu isaguna madax u yahay iyo suldaan oo qabiiladan meesha degana yahuud ee soo hadhay reer banu quraydo la odaygoodii wey marka kuwii la eriyey odaygoodii ayaa kuwan meesha degan odaygoodii u yimi waayo inuu ibtilaayu doonaya wa kaana lahu ka shayaan shayaan oo kale ku noqday oo ninkani wuu diiday marka hore ka cabsani wuxuu ihi war iga daah maxamed ballanta ku jebin maayo idinkaa ku jebiyey inkaar baa idinka raacday dalkiinni iyo dadkiinniiba waa laydinka heriyo waa taa la dhaxlay adeer annagana hadna barakicinna bilaa caleykna daah waar noocaas iyo xaggaad ku hadhaysaa buuri meeshii waa laga qaxaye adigana intaan birta lagu saarin kolle way ku saaran tahay maanta maxamed lagu hayaaye ka faa'iidee jaanis oo rag badan baa kuu baahan dalyaqaan baa tahay wax walba waad ogtay nimanka la qaba ninka wuu ku akriyey dabeedna wuu kasoo dhacdhacay ka shaydaan siduu qofka bani aadamkaaba shaydaanku wuxuu ku xurbiye xurbiyaba uga soo dhacdhaco shaydaankii wuxuu yihi id qaala lilinsaani fur qofka bani aadamkaa wuxuu yihi og fur buu shaydaanku gaalow falamaa kafara qaala inii beriun minka halkuu la doonayo kolku ku dhaco gaalnimada ana wuxuu dhaa beri baan ka ahay sidii oo kale kaga dhigay markii hore wuxuu ihi maxamed ku kac annana waanu kusoo garabgelaya gurmadu baanu soo diriy markii la helayna dee banaankiisuu maray faxasana lahu wuxuu u qurxiyey naqd alcahd ballanka jabintiisa ballanka jabintiisi buu hagaajiyey oo u macaaneyey uhi waa suuragal walam yazal bihi muu daynin xataa ajaabahu ilaa uu ka aqbalay liqitaali lmuslimiina muslimiinta inuu la dagaalamo wuxuu ku celceliyey celceliyeba wuxuu ka dhaadhiciyey ninkii xoyeyi huyey baa ka dhaadhiciyey kacab inuu muslimiinta la dagaalamo waay walamaa balaqat hadihi akhbaaru rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam markay wararkani nabiga soo gaadheen ee layidhi dee gaaladii dhan walba way isuga timi madiine kuwii idinkula deganaana ee ballanka lahaydeen in la isdaayo ee saaxiibadoodii kale ka soo hadhay yaro ku biire wuxuu doonay markaa nebigu dhowr tallaabooyinkan uu qaaday tallaabada hore wuxuu kaga gaashaamanayaa ile magaaladii waa laga soo baxay madiine inuu bal horta maatidii ku dambaysay maadaam nimankaasi tooska ay sameeyeen yuhuuddahay in maatidii horta cid ilaaliso u diro waa tallaabada koobaad tallaabada labaadna ballantan la leeyahy yuhuuddu way jabiyeen inuu iska hubiyo oo dadka aanu ciyaar ku laynin tallaabada saddexaadna waxa weeye hadday caddaatay inay yahuudi ballanta jabisay in iyaga qudhooda laga takhalluso saddexdaa tallaaba aysa soo daba socdaa inuu cadowga ka gaashaanto inuu cadowga mowqifkiisa hubiyo iyo inuu cadowga tallaabadii ku habboonayd ka qaado inta soo socotaa waa intaa markuu rag tashado adna waa inaad tashato markuu nabigaas warkaasi soo gaadhay arsala wuxuu diray maslamata bni aslam asxaabiga magacaa laydhaah fii miatayni laba boqol oo ciidan uu raaciyey labadaa boqole nin kaxayso maslamow wazayd bna xaarisa fii alaai miatin zayd ibnu xaarisina wuxu hi adiguna saddexdaa boqole nin kaxayso waa shan boqol lixiraasati lmadiina madiine ilaaliya magaaladii aynu ka soo baxneen ilaa dee xoogaa baa loo jiraa dhowr kilomitr todoneeyo kilomitr baa laga soo go-ay marka adiguna laba boqol kaxaysa adna saddex boqol magaaladii hala ilaaliyo khawfan cala anisaai wadaraari waxaa loo baqay dumarkii iyo daraaridii daraariduna waa caruurta markaa nebigu in maatidiiyo dumarkii iyo caruurtiia loo dabamaru ka baqayo waar dee nimankii aynu iyagana heshiiska lahayna kol hadday jabiyeen shantiinaa boqol labayna difaaca dhinacaa ka gala saddexdayna difaaca dhinaca hubintoodii buu galay wa arsala zubayr bn alcawaam asxaabiga magaca laydhaabuu diray yastajlii lahu lkhabara isagoo khabarka usoo iftiiminaya istijlaagu waa iftiiminaya hubin zubayr oo ka kaco yuhuuddii u tag inay ballanta jabiyeenoo waxaan la sheegayaa udhab iyo in kale bal khabarka soo istijlee soo hubi orad u tag oo warka soo hubi falamaa wasalahu markuu gaadhay subayr baa yuhuuddii u tegey wajadahum wuxuu helay xaaniqiina iyagoo xanaaqsan ila xanaqa oo af carabigun xaaniqiina iyagoo xanaaqsan oo isbuufinaya yadharu calaa wujuuhihim shar wejigoodana shar baa ka muuqda niman kibray oo calaysan oo inay aar goostaan rabo oo balaaya kasoo kabacaysa ku arkay wanaaluu min rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam walmuslimiina amaama wanaalu waxay gaadheen waxay gaadheen waxaa looga jeedaa waxay waxyeello gaadhsiiyeenee aflagaadeeyeene caayeen rasuulkii iyo muslimiintii bay caayeen amaamahu iyadoo uu hortaagan yahay iyadoo uu hor taagan yahay ayay muslimiintii iyo nebigii iyo islaamkii wixii o dhan ba yuhuuddi caayeen oy u kala tiriyeen ninkii la yidhi soo hubi ee xaqiiqa xaqiiqa raadinta u socday wafdigii xaqiiqa raadinta ayay balaayo ku hurgufeen farajaca wa akhbara arasuula bidaalik intuu nebigii ku noqday buu sheegay u yihi ma dambayso niman colaad qaatay de nimanka wa hunaaka halkaa ah. xaaladdu markay halkaa maraysa lasoo hubiye layidhi kuwiina ku biire dhan walbana lasoo dooxooyinkii iyo buuralaydi iyo cadowgu dhan walba uu ka fadhiyo ishtada wajalu lmuslimiin muslimiinta cabsidoodu markaasay sii badatay oo dee cadowgan kula degani god walba wuu garanaya iyo dariiq walba asraar badan buu godbin karaa meelo badanoo dadka laga naafayn karuu sheegi karaa markaasaa cabsidii muslimiintu sii badatay wazulziluu zilzaala shadiida gilgirid weynna way gilgilantay dadka quluubtoodii dad baa kayrkayray liana alcaduwa jaaahum min fawqihim wa min asfala minhum cadowgii baa wuxuu ka yimi xagga sare iyo xagga hooseba had iyo jeer meel waliba oo la degan yaba waxay leedahay meel sare iyo meel hoose meesha sare oo xagga biyuu ka soo shubmaa meeshay biyuhu uqulqulaanna waa ereyada hoose baa la idhaahdaa oo imika xagga galbeedka ee magaalada hargeysadeed dee biyuhu kasoo shubmaan waa xaggii sare ereyadan dooxooyinka iyo ililadaha iyo ay u socdaanna waxa weeye xaggii hoose marka dul iyo hoosba way ka yimaadeen madiine xaggii biyuhu ka imanayeen waa galbeed iyo bari intaba way ka yimaadeen wazaaqat alabsaaru wabalagat alquluubu alxanaajir aayaddii baad sidaa u tilmaantuna waxay noqotay tan aayaddu ay tilmaantay wazaaqat alabsaar buu lahay indhihii ayaa leexleexday oo baa la daymooday oo halkii ay kujahan ku jahaystaayeen ka baydhbaydhay war xaggee loo dhaqaajiyaabay noqotay wabalagat alquluubu alxanaajir wadnayaashiina kalxamaha yimaadeen adinka cabsibaa igu dhacday baad tidhaahdaayo dabeedna wadnaha afka yimi wadnuhu gigta markuu guray garaaciisa asaa la moodaya inuu soo baxayo ilaahay baa dadka yaqaano dee la abuuray ishiina way jeejeesatay wadnihiina wuu soo bixi gaadhay wadannuu billaahi dunuun ilaahayna malay dadku ka maleeyeen kala duduwan mid iimaan loo is idhaahdo wallaahi xaaladdu kol hadday adag tahay oo waktigii nasriguu dhowaa mid munaafiq oo idhaahdo maantaa la jabay mid iimaankiisu daciifi oo yidha aan iska noqono watakalama almunaafiquuna bimaa badaa lahum munaafiqiintu waxay ku hadleen waxalla wixii u muuqday nin waliba wuxuu naxli sii dayn karayay ayuu sii daayay watakalama almunaafiquuna bimaa badaa lahum badaa wa dahara bimaa dahara lahum qof kastaba waxa afkiisa kusoo dhacay ee islaam uu ku kala firdhin karayay ayuu munaafiq y waliba yidhi qaarkood baa waxay idhaahdeen moxamed waryaalehe qoladiina reer madiina waxay la hadlayaan tolkood muminiintii tolkood ahaabay waswaasinayaan waxay idhaahdeen wuxuu inoo kaana yacidu lana kunuuza kisra wa qaysar wa axadunaa laa yastaiic an yakhruja ila alfadaali lbowl maxamed wuxuu inoo sheegi jiray labada dowladoda adduunyada waaweyn romanka iyo bershianka reer faris iyo reer rome intoo la jabiyo in qasbadahooda lasoo qaadan doono bal caawa eega mid inaga inaga midihi baqaha uu qabo waa kaa kaadi kaadi tegi kari waayo waynu kaadi tegi kari laana caawa isna wuxuu ka hadlayaa ruushia iyo maraykan in qasbadahooda lasoo qaadan doono <laughs> ila labadaasa ka ruushia iyo maraykan ahaa berigaas bal min bal arinkii in wax badani si yihiin nimayow ninkan baa ku daba socotaane bal hadda eega halkaasay mariyeen nin waliba wixii u muuqday wuu iska yidhi fa araada calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu wuxuu doonay siyaasaddii le waxa weeyaan waa ikhtiyaaraat waa obshano la rogrogayo oo la eegayo talowkeebaa wax lagu bustayn karaa dhinaceebaa maslaxad yeelan karta mafaasidu sidee ku yaraan kartaa oo siyaasaddu had iyo jeer marka shabakad la daadiyaba si looga baxo ayay leedahay marka nebigu wuxuu doonay markuu arkay dadkiisii oo qayb munaafiqiin yaaceen qaybna ay sii waswaasiyeen qaybna cabsidu ku badan tahay cadowgii gudaha iyo kii dabaduba isku darmay wuxuu doonay an yursila licuyaynata bni xisn ninka cuyeynata bni xisni la idhaahdo inuu cid u diro cuyaynata bni xisn waa ninkii qabiiladii weyneyde waqooyiga madiine degaysay ee reer qatafaan madaxda ka ahaa waa ninkii aynu soo maraynay dhulka siiyey waa ninkaynu xalay soo aragnay inuu colkan soo raacay isaga iyo qabiiladiisiiba inay colkan kusoo biireen heshiisna wuu la galay nebigu sanadii hore oo soo aragna markaa nebigu wuxuu doonay bal inuu ninu alaxmaq almutaac macaskaa isaga ee lala daba socday hubka badan inuu bal isaga garabkaa jaro oo uu isaga siyaasad ahaan ku gooyo inuu la boolatigaabuu doonay nebigu inuu cid u diruu doonayo wayusaalixahu uu kula heshiiyo calaa huluthi timaari lmadiina madiine midhaha ka soo baxa huludkeed saddex meelood marka laga dhiga meel liyansaxiba biqadafaan si uu qadafaan meesha uga saaro marka ikhtiyaar buu nebigu soo jeediye wuxuu ihi war nimankani malaa way kala dhega nugul yihiin soo duulaye waxaynu sharkiisa si dhaqsaa u bustayn karnaa ninkaa nacaskee cuyeyno la idhaahdo carab weeye inaga agdhowaa samafalna aynuu samayna heshiisba la lahayn marka ma isku daynaa madiine midhaha ka soo baxoo dhan in saddex meelood marka laga dhiga aynu ku laaluushno isaguna qabiiladan weyne jaarka inoola ah ee inagu dhow uu meesha ka saaro ile deegaanka ugu culus waa isaga kuwan yahuuddu dadkii bay dhex degan yihin laakiin isagu intuu noqdaabuu hal deegaankiisii tegaya war si uu kaafaan qabiilada laydhaa intixaab ugu sameeya meesha uga baxa allaarushda buhi ninka taas usoo jeediya nebigu ale alayhi salaatu wasalam marka taasi waxay muujinaysaa xaaladaha haddii aslax la bido dadka muslimiinta dhibka lagu hayo in si marxaliya ah, inta aad wax isku hagaajisanaysa inay banaanta ina cadowga iska laaluushi karto maxaad doonaysaa waxay waxaa iska qaado laakiin day iska qaadada aanad ku daynine aada u diyaar garowda saad isaga fujin lahayd innaga imika iska qaadadii unbay ku daayeen <laughs> waa iska qaado aan isfujinba lahayn iska fujin lahayn batroolka iska qaado nacdanta iska qaado annaga iska kaayo qaado ayay ku jiraan waxay ahayd in istaraatiijiyad la sameeye ahayd sidii la isaga furfuri lahaa taasuu nebigu diyaargarow samaynaya markuu heshiis la qoranayo waa inta uu wax isku hagaajisanayo marka uu wax siinayo waa inta uu wax isku hagaagsanay ugu talagalaya waxaa kaloo meesha taalla in uu dee kala jabiyo oo cadowgii uu naafeeyo ikhtiyaarkaasuu soo jeediyey nabigu ciddan iskale madhahana waa reer madiina waa ansaarti go-aanka iyagoo waafaqa mooyaane wuu usoo dhigayaa u nebigu waa soo jeedin go-aan maaha war ka warrama buu ihi ninkaasaa ugu culus inoogu khatar badan aynu fujin karnaa straatiijiyadii markaan aga haddaynu waxsiinana waa nooca laaluushka aqbali karaya haddaynu meesha ka saarna kaana kuwan kale waa masaafo dheer bay soo socdeenoo way baqi karaan waa kala jebin karnaa bal ka warrama fa abal ansaaru ansaartii baa diiday qaa'iliina iyagoo leh innahum lam yakuunuu yanaaluuna minna may ahayn yanaaluuna minna kuwo wax naga gaadha waxba lagama heli jirin qaطafaan ilaa qaliilan in yar min timaarina midhaha yaga midhaha yaga berigoodii hore wax yar bay ka cuni jireen iib e iyo aqiibo ah wanaxnu kufaarun inagoo gaalo ah midhaha yaga waxaa ka gaari jiray reer qadafaan in yar oo weliba aanay baadna iga qaadi jirine siin iyo iib iyo waxaas ahaa berigaana kufaar baanu hayn iyo gaalo afa bacda alislaami yushaarikunana fiiha ma intaanu islaam noqonay bee nala wadaagsan karaa annagoo ilaahay wax noo soo kordhiyayoo islaam nagu ciseeyayoo iimaan adag yeelanay miyay suuragaltay inay nala yeeshaan maanta midhaha iyaga marka waxaad arkaysaa dee nimankan iimaankoodu waa adag yahay marka nebigu calayhi salaatu wasalaam dee wuxuu ihi dee anugu waxunaan uga jeeday un xaaladii oo adkaatay dee cidda halkan deegaankeedu u badanya dagaalku ku cuslaanayaana waa dadka degan oo ansaara anigu inagaan inoogu danaynayo weliba idinkaan idinku sii danaynayo haddaad diideen soo jeedin bay hayde de waa sax weyn de wayna kaa mar haddayn de taa isku ognahay de aan rakibana buuri halkaasaa ay ku kansalgareeyeen soo jeedintii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyiina may hayn oo wixii waxyiya lama diidi karo laakiin waxay ahayd rogrogii aaraada iyo siyaasadda washaawirhum fi lamridii wey ayay ku jiraan la tashadii la yidhi asxaabta waxyaabuu la tashanaya ko waxaa ka arrimaha dagaalka waida araada allahu alcinaaya intani waa tacliiq sheekuu bixinayo markuu ilaahay doono inuu ilaaliyo biqowmin qolo hayaa lahum wuxuu u diyaariyaa asbaaba adufr sida ay ku guulaysanayaan min xayu laa yaclamuun meelaanay ogeyn ayuu ilahay uga diyaariyaa tan soo socotuu soo wadaa ilaahay buu ku yidhi sheekh markuu ummad ilaalinayo wuxuu u diyaariyaa sababo ay ku guulaystaan sababahaasoo uga soo baxa meelaanay filaynba waidaa haya allaahu alcinaaya waidaa araada allahu alcinaaya ilaahay markuu doono inuu ilaaliyo biqowmin qolo haya-a lahum asbaaba dufri min xaytu laa yaclamuun sababaha lagu guulaysto wuxuu ka siiyaa meel aanay filayn waman yataqi llaha yajcal lahu makraj waman yataqi llaha yukafir canhu sayiaat markaas waa saas makraj buse yajcal lahu furqaana qofka ilaahay ka cabsada in tattaqullaha yajcal lakum furqaanan baa ilahay dadka muminiintu haddaa ilaahay ka cabsataan furqaanku waa furdaamin wuu idin furdaamin doonaa arrimaa ilaahay isaga furdaamiye arwuu idin furdaamin doonaa ilaahay ka cabsado ka tala qaata marka iyadoo weerarku cir iyo dhul iyo gudo iyo dabad bay yahay loola baqaya in carruurta iyo dumarkii laga qaado ayay xaggan kale ayay iska rogtay haddana eeg fandur eeg waxaad eegtaa ilaa haadihi alcinaaya ilaalintan min allaahi a ilaahay xaggiisa ka timi iyo badbaadinta lilmutamasikiina bidiinihi lqawiim diintiisa qawiimkaee toosan cidda mutamasikiinta ku ahee ku adag ilaahay sidan soo socotuu ilaaliyaa nebigu calayhi salaatu wasalaam arrimihii uu rogrogayey ayaa waxay la gashay alxarbu khudca xeel dagaal Ah, majaro siyaasadeeda qurux badanoo uu degay kaarto siyaasadeedoo uu degay ayaa wixii oo dhan kala dirtay taasaa loo baahan yahy lidalik ayay tahay hogaaminta ummadda qofka marka loo xulayo waxyaabo badan baa loogu xulayaa aqoontu waa qeyb weeye diin iyo dunyaba uu leeyahay amaanaduna waa qeyb labaad oo qofka in lagu aaminayo dee dadka iyo dalkaba arrinta saddexaadna waxa weeye aragti dheer inuu leeyahay qof oo qof qawiyahoo fariidahoo siyaasaddu way culays badan tahay waana cidhiiri badan tahay waa shabakada isdhexgelayeen wixii makhraj siduu u heli lahaa ee meela uga bixi kari lahaa qof samayn kara waa inuu yahay walaabudda an takuuna macahu shacratu mucaawiya tintii mucaawiyana waa inu haysta mucaawiye ayaa hogaaminta noocaasa buu nin caambu ku ahaa labiyo toban sano ummadda madax ka ahaa marka waxaa la yidhaha shacratu mucaawiya dadka siyaasiyiinta ah taariikhdooda caan ku tahay oo tintiisa waa sida oo kale marna wuu geejinayaa marna wuu dabicinayaa marka meel la geejiyo ay u baahan tahay arrinka jiq buu ka dhigaya ee uu fursaddaa dareemo marka ay isku dhalaalaysa haddii la geejiyana wuu yara dabcinaya ilaa inta ay giijinta ku haboonaanayso marka shacratu mucaawiya baa laydhaha marka nebigu calayhi salaatu wasalaam rogroggii siyaasadda kaasi markuu socon waayey kan kale u galay nin lagu kalsoonaayoo gaaladu ay yaqaaneen yaqaaneenoo kuwii waaweynaa ka mid ah ayaa si qarsoodiya u islaamay ninkiibuu nebigu la heshiiyey calayhi salaatu wasalaam ninkiibuu cadowgii u diray kuwii yuhuuddahaa iyo kuwii carabta ahaa ee kala duduwanaa ninkiioo ay gaal moodayaan baa dhex galay iyagii kiibaa furfuray markaa oo kaalinta dhanxiirka kaalintii wagarta <laughs> tii wagarta ayuu uqaatay dabeetna nimankiiba madaxunba isla dhaceen ilaa ay dareereen waa taasiba markaa waxay noqotay sabab sababuhu nebigu u fikiray calayhi salaatu wasalaam ee lagu kala diray marka halkaa waxaa ka muuqanaya in cadowga waxaa lagaga adkaanaya keliya cudud aanu ahayn kow dadka muslimiinta lihii maslaxad caama ay wadaagayaan waxaa saddex u ah inay dee farsamada fiican isticmaalaan jaa waxay yidhi nucayb ibnu mascuud alashjaci ninkaasaa yimi wa huwa sidiiq ah, sadiiq saaxiib buu yahay sadiiqu quraysh waalyahuud ah, labadan qolo ayuu saaxiib la yahay wa min katafaan katafaan xaggeedana wuu ka socdaa faqaala yaa rasuula allah nabi alla ugu yihi inii aslamtu qad aslamtu waan islaamay buuri wa qowmii laa yaclamuuna biislaamii qoladayda soo weerar gelayaana reer qatafaana ma oga inaan islaamay ilaan iimaanka kolkuu ilaahay ku tuurayo qofka qalbigiisa way dhib yartaaye famurnii waxaad ifartaa biamrika taladaada ii sheeg xataa usaacidaka jeero aan ku xoojiyo bal si unaan dagaalka uga qayb qaatoon jaaniskaa kaarhkaa ka faa'iideynaya kaarhkii sumcaddii hore aan kamacrifa qadiima aan islaamka uga faa'iideeye waan islaamay iyaguna ma oga bal haddaba amaray sii buuha halkee ka galaa talada waan arkaya xaaladdu inay xun tahay fa qaala nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam anta rajulun waaxid dee nin keliyaa tahay wamaadaa casaa an tafcal oo dee maxaad samayn kartaa mar haddaad nin qura tahay wax weerarood qaadi karta iyo colaad jabsan karta midna ma jiro wamaadaa casa an tafcal maadaa tafcal maxaad ee samayn kari shaksiga quraa tahay laakiin intanun baan ku fari lahaa walaakin waxaad yeeshaa khadil canna naga naga jabi buuri iyaga khudlaanku waa guuldaraynta guuldaro si kastoo aad guuldaro imankaa cadowgaa ugu samayn karto u samee ma staacta intaad karto khadil canna ma staacta waar nimanka naga kala jebi buuri intaad kari karto fa ina alxarba hudca dagaalo waa farsamee dagaalo waa xeelad iyo farsamee bal waxaad ka arkaa adoo isticmaalaya macrifa qadiima islaamkaagana qarsanaya waxaad doontana naga sheegaya bal waxaad doonta ku akri buuri labada dhan ama ama labadaada dhan tima u yeelama kala xiiro bal nimankii inaga dhexgal buuri waan ku fasaxay buuri sidii qoladii ikhtiyaalka samaynayeyba uu u fasaxayay nabigu calayhi salaatu wasalaam alxarbu khudca dagaal waa xeelad in qorigoo qura laysla soo taaga maaha siyaasadana waa in lagu barbar wado fakharaja min cindihi ninkani ninkii qisadiisii baynu galay ninkii oo u tegaya oo u tegaya quraysh oo u tegaya katafaan oo u kala sheekaynaya oo isku diraya oo halkaasaynu galay waa isku dir iyo namiimiyanimo saxa ah oo nooc jihaadka ah waxa weeyaan waa been run ah sida meelaha qaarkood runtuba ay been u noqoto dad muslimiina markaad ku kala geynayso runta runtaasi maxay noqotaa waa been wey cadowgan marka aad ku kala geynayso been beentaasi waa run wey maqaasid buu islaamku usocdaa hadaf buu leeyahy marka ahdaaftaas inta badan wasiilada xalaasha ahe loo maraya waa sax wey oo runtiibaa waxay noqonaysaa mararka qaarkood run mararka qaarkoodna beentiibaa sax waay fakharaja min cindii nebigu ka ag tegey nucayn watawajaha ilaa bani qurayda reer bani qurayda oo yahuudiya buu utegey aladiina naqaduu cuhuuda almuslimiin kuwaasoo ballantii muslimiinta jabiyey falamaa ra ninkii markay arkeen nucayn akramuuhu way ixtiraadeen lisadaaqatihi macahu dee saxiibu la ahaa bal soo dhawoow ninka hala casuumo waa raggii ragga ahaa yimi way soo dhaweeyeen dabeetana taladiisii buu bilaacday intii ay maamuuseen kadib waaye faqaala wuxu uhi yaa bani qurayda waryaalay reer bani qurayda tacrifuuna waa garanaysaan wuddii lakum jacaylkaan idin jeclaha wa khawfii calaykum inaan idiin cabsanayana oon idiin warwarsanahayna waa ogtihiin inaad ka shakisan tihiin ma ihi wa innii muxadithukum xadiian war sheekaan idiin sheegayaaye faktumuuhu canii aniga iga qariya macnaheedu waa maxa aniga iga qariya de isaga lagama qarin kare waxa weeyaan afkiina afkiina daayoyay ooftiina ka bixin wey <laughs> sidaynu u nidhaahno kale sheekada aniga iga qariya dee kol haddaa anigaygii idiin sheega iga qarisaan cid kalena ha gaadhsiinina cid ha u sheegina bay ka dhiganta ilaa anigana iga qariya oo iminka haddaan idiin sheegay cid dambe oo aniga iisoo sheegtaa intay soo wareejiso yay jirin macnaha warkanuu uga dhigayaa war xasaasiyaho oo usoo helay oo khatar ah qaalu waxay dhaha nacam waa yahay bal ka soo daa fa qaala wuxuu hi laqad ra'aytum waxaa aragteen maa waqaca libanii qaynuqaac wanadiir labadii qabiile idinka horreeya wixii ku habsaday waa garanaysa min ijlaa'ihim mastaafuintii lagu dhuftay waa garanaysa wa akhdi amwaalihim wa diyaarihim xoolahoodii iyo guryahoodii sida loo loo qaatayna ee maxamed iyo asxaabtiisa u qaateenna idinkama qarsoonaa nimankaa dad iyo dalba waa lala wareegay wa ina qurayshan wa qadafaan labadan qabiile quraysh iyo qadafaan ee midina oogada ka timi midina gubanka waqooyi iyo koonfur ka yimi ee soo duulay laysuu milakum idinka idinla mid maha niman kani oo nimankan kale idinla weerar weerargelaye ku dayateen awrkiina ku xidhiidhiseen ee soo duulay idinla mid maaha sideena idinla mid ahayn fahum idaa ra'ow fursatan hadday jaanis arkaan maxamed lagaga adkaan karo intahaazuuha de way ka faaidaysanayaan wailaa insarafuu libilaadihim haddii kalena dee dalkoodiiba iskaga noqonaya nimanku waa niman deegaana qolana makay leeyihin qolana waqooyigan iyo shaamba iyo xaggaasay leeyihin way isku dayayaano hadday u martana maxamed way ku henjin haddii kalena way iska guuri uno qolana maka iskaga noqon horeba ugu noqon jirtay uxud iyo berigii beder iyo dee kuwan kalena waqooyigunbay ku noqon waay wa amaa antum idinka miyaa fatusaakinuuna arajula ninkan meel baa la degantii marka arajula kolkuu leeyahay bayna qawsayn yuriidu rasuula nebigu u jeedaa laakiin dee rasuul odhan maayo wuxuu iska dhigaya inaanu rumaysnayn wuu dhagooleynaya markaa wuxuu hi ninkan odayga ah meesha is haysataan melba wada deganti madiina la deganti walaa baaqata lakum bixarbi awoodna umalihidin inaad la dagaalantaan oo laba qoloo idinka horreeya buu meesha ka saaray walaa baaqata lakum bixarbihi waxdakum keligiin lama dagaalami kartaan oo qahroru ka adkaaday haddaba talaan soo jeedinaya mar haddii nimankan aa maanta ku xidhiidhsateen aanay idinla mid ahayn arrinkaasina idin gooni yahay talaan sidaa fa araa waxaan arkayaa anlaa tadkhuluu fii haadihi alxarb dagaalkan ha gelina idinku xataa tastayqinuu ilaa aad ka yaqiinsataan ka xaqiijisaan min qurayshin wa katafaan labadan qabiile quraysh iyo katafaan jeeroo xaqiiqo ku heshaan annahum iyagu lan yatrukuukum inaanay idinka tegayn wayadhabuu ilaa bilaadihim wadamadoodii aanay tegaynin ar nimankaa inaad meel ku wada dhimanaysaan oo aanay iska yaacaynin ilaa taa xaqiiqo ku heshaan nimanka la dagaalgelina nimanka waxaad la dagaalgeli kartaan kolkaa xaqiiqo u heshaan inay meel kula dhimanayaan ay dib u yaacayn taasi sidee lagu helaya haddaba bian ta'khuduu minhum rahaa-in rahan ka qaada buu rahan rahanyaal baad ka qaadaysaa nimanka rahantu waa maxay waa sabciina shariifan minhum toddobaatan nin oo madaxdooda ah rahan haysta oo macnaha waxaad leedihiin waryaanhayso waanu idinla dagaal galaa soo maaha oo maxamed oonu meesha la deganay baanu idinla weerarnaa xagga iyaga toddobaatan ninoo madaxdiinii ha ka soo jeesteenoo hanala dagaalgaleen macnaa sida laraan loogu haysanaya waxa weeyaan toddobaatan katafaan iyo quraysh ka tirsan oo cayaanta ah howlgelinta u badan iyo dagaalka madaxdiisa annaga hanala joogeen oo weerarka xagga iyaga ha ka galeen si aynu meel isugu dhimanade meel baynu ku wada dhimanaynaa sidaasunbaa saxabi marka toddobaatankaa haysaan hadday idinka yaacaan deme inta toddobaatankaa madaxda idinla joogaan idinkaba yaaci maayaan ilaan waxaa haysaan madaxdoodiiba haysaane meesha kama tegi karaanba fastaxsanuu ra'yahu yuhuuddii waxay wanaajisteen ninkan odaygaa ah, ra'yigiisii wa ajaabuuhu ilaa daalika arrintii bay ka aqbaleen waxay dhahan wallaahi midhkaas waa tala fiicane eh. aqbal lae eh. bal u howlgal toddobaatankaa sidii naloogu soo biirin lahaa xagga yaga ha ka dagaalgalaane khadkii saasuu usoo dhigay uma aqaama uma qaama min cindihi iyagiibuu ka tegey watawajaha ilaa quraysh reer qurayshna wuu la kulmay oo faijtamaca biru'asaa'ihim madaxdoodiibuu la kulmay nimankii quraysh iyo abi sufyaan iyo ikrime iyo colaalkii meesha maraya oo dhan ee reer maka ayuu siriyey wa qaala wuxuu ihi antum tacrifuuna wuddii lakum wamaxabatii iyaakum waliba waxaa ogtihiin wudigayga wudig waa jacaylka iyo maxabadaan idin qabo inaan idin jecelahay oo idinku fikirayo oo isku wanaagsanay waa garanay inaan ka shakisantiin may wainii muxadiukum xadiian faktumuuhu canii idinkana sheekaan idin war sheekaan idiin sheegayaae ilaaliya bu warkaasi yuu bixi war sira wey qaaluu waxay idhaha nafcalu waanu samaynaynaa aqbale warkaa sheegi mayne bal soo daa faqaala lahu markaasaa wuxu uhi ina bani quraydata nimankii yuhuud ahaa ee reer bani qurayda ee la heshiiseen inay idinla weeraraan maxamed qad nadimuu waxay ka murugoodeen maa facaluuhu waxay sameeyeen maca muxamed muxamed inay waxaanay ku samaynayaanoo dagaalkaa way ka murugoodeen dib bay isugu noqdeen nimankii dib bay ufikireen wakhaafuu minkum idinkana waxay idinka cabsadeen an tarjicuu inaa ka yaacdaan watadrukuuhum ka tagtaa macahu isaga uga tagtaa war waxaan idiin sheegayaa soo iskumaydaan ogey reer bani qurayda inay idinla weerar galaan nimankii ka noqdeen nimankii dib bay sulad qabeeyeeno waxay idhaahdeen war nimankan meesha soo duula way naga yaacayaan marka way ka noqdeen taa sirtaasii baan idiin sheegay si ay haddaba isu baraxaan oo muxamed ay isaga baraxaan muxamedkii ay maaragtay ku duulayeen farsamay wadaan ay maxamed ugu adeegayaan nimankii laga bilaabo saacaddan go aankiinii hore way ka noqdeenoo maxamed bay u shaqaynayaan had baanay wataan faqaaluu lahu maxamed waxay ku yidhaahdeen yahuuddu waa warkii isagaa u sheegaya waa isku dirkii ayurdiika maxamedoo maku raali gelinaysaa an naakhuda inaanu soo qabanno jamcan min ashraafihim koox madaxda quraysheeda wa nuciyahum laka aanu adiga kugu wareejinno wa tarudda aada noo soo celiso adiguna maxamedow janaaxanaa yagii allatii garabkaasoo kasarta aada jebisay yuriidu banu nadiir reer banu nadiir bay u jeedaan reer banu nadiirkii aada meesha ka eridayna maad noo soo celin quraysh madaxdoodana aanu kugu wareejinno fa radiya bidaalika arrintaa raalli buu kala noqday minhum iyaga maxamed wuxuu ihi nimankii heshiis bay maxamed la galeenoo waxay yidhaahdeen nimankii quraysheed aanu ka soo qabana rag odayaala aanu adiga kugu wareejino e, dagaalkii waanu kaga baxnay weliba madaxdoodaanu kuu soo qabanayna laakiin adiguna dee iskana kaayo nimankii aada eriday garabkii aadana goysay jinaax waa garab garabkii aada naga jebisay ee reer banu nadiirkii aada magaalada ka saartayna noo soo celi haddaanu yuhuudda nahay heshiiskaasaa iyaga iyo maxamed dhex maray heshiiskani ma jiro hadda isaga abuuraya marka faradiya bidaalika minhum maxamedna wuu la qaatay warkaa maxamedna wuu ogolaaday in uun ay usoo qabtaan madaxda quraysheed isaguna nimankii uu qaxiye uu soo celiyo agrimentkaa hoosaa la gaaday oo kiinii ka dambe kiinii hore ka kac warkaa hoosaa jira waaya wuxuu hi wahaa hum mursiluuna ilaykum wahaa hoy hum nimankii yuhuudda ahaa mursiluuna ilaykum cid ba idiin soo diraya faxdaruuhum ka feejignaada walaa tadkuruu hana u sheegina maa qultu lakum waxaanaan idiin sheegay xarfan xaraf quran ha u sheegina idinku ka feejignaada oo iyaga halkoodiibuu ku baceeyey maogtahay idinku iska ilaaliyo oo imanka optionka khiyaarkaasay keenayaane iska ilaaliyo laakiin warkuna yuu inaga bixi kuwa halkaa markuu ku rakibay uma ataa qadafaana qoladii reer qadafaan buu u yimi fa akhbarahum bimili ma akhbara bihi quraysh intii quraysh uu u dhiibay in la-eg buu u dhiibay waaya marka dee iyagana waxa uu leeya waan idin jeclaa waan idinla danaynayaa laakiin waxa ogaataan idinka iyo qurayshba madaxdiina reer bani qurayda intay qabtaan inay maxamed ku wareejin doonaan heshiiska idinla galeenna waxay ku bedeleen mid ay la galeen maxamed isjira warkuna yuu naga bixi faarsala abu sufyaan wafdan liqurayda abi sufyaan baa markaa wafdi ayuu u diray feejigan nimankii quraysh yadcuuhum lilqitaali qadan dagaal aroorta ay wada galaan ayaa uu ka codsanaya wasaynu isku ogeyn aroorta weerar baynu gelaynaaye soo dhaqaajiya fa ajaabuu waxay ku jawaabeen innaa annaga laa yumkinunaa noo suuroobi maayo an nuqaatila fi sabti niyow berri waa sabti o sabtidaa dagaalkaasi loo suroobi maayo wa kaana irsaaluhu lahum waktiganuu dadka u dirayna waxayd laylata sabti habeen sabti bay ku beegnayd markuuna abi sufyaan cidda u diray uu yihi wa gala dagaalka habeen sabti bay ku ku beegnay subaxuna sabti buu noqonaya marka waxay dhaha nin sabtida ah dagaalka ma galo waa jimcahooda walam yusibna naguma dhicin maa asaabanaa wixii nagu dhacay yuhuud waxa ku dhacayna uguma dhicin ilaa min atacaddi fiihi xadgudubka aanu sabtida ku samaynunbaa balaayadu naga raacday way sharaysanaya markeeda horeba sabtidu xurmay lahayd agtayada marka balaayadan yuhuud ku dhacdayba halka laga raacay waxa weeye dee sabtidaasaanu ku xadgudubnay beri hore oo sabtigiibaa berrina ay tahay marka kula dagaalgeli kari mayna berri tiraallehaw intaasay kusoo jawaabeen wamaca daalika bay idhahdeen sidoo kale falaa nuqaatilu dee idinla dagaalgeli kari mayno carabtiina xataa tucduuna rahaa minkum ilaa rahaan idinka idinka mid a ah, aad noo dhiibtaan shabakadii bay galeen xataa tucduuna rahaa minkum ilaa rahan rag waaweyn oo rahana oo xagga iyaga ay soo maraan xataa laa tatrukuuna ilaa si aydaan nooga tegin watadhabuu ilaa bilaadikum dee wadankiini aydaan ugu yaacayn ila waa naga tegaysaane rag culculusoo xagga iyaga soo maroo ka dagaal gala de aan helo fataxaqaqat qurayshu waqatafaan quraysh iyo katafaan waxay xaqiiqsadeen kalaama nucaym ibni mascuud ninkii nucaym warkiisiibaa ku dhibcay warya ninkii wixii uu sheegayey rag baa la qafaalayaadi way jirtaa <laughs> waay ile waxaa la idhaha bani aadamka warkiisu waa noocaasoo kale wey dee had iyo teer soomaalidu ay maaragtay xikmad xikmadda dee u sameeyaan islaantii ninka uu diray uu yidhi ninkaaga garkiisa soo jar ee dabeedna iyadiina uu ku yidhi war islaantii mindi bay caawa soo qaadanaysa way ku gowracaysa <laughs> iyaduna ninkeeda tinkiisaa la yidhi soogoo isaguna wuxuu iska ilaalinayaa mindideeda markuu seexda isleedahay aad ka goys isagoo ku arkayn isna wuxuu iska ilaalinayaa mindideeda dee iyadoo mindi sidatay ula timi dee sidii buu ku khaaraji uu kaga horreeyay waa ninkii namiimiyaha wey waaya marka kalaamka bani aadamku khatartiisula in la iska hobsado wey halkaa markay marayso watafaraqat ilquluub quluubtii cadowgu way kala tagtay fakhaafa bacduhum min bacdin waaba la kala wada baqayba waxay idhahdeen war xisaamini karayaaba ma jire kadafaana idinku goonidiina ahaada yuhuuday goonidiina ahaada qurayshay goonidiina wixii heshiiskiiba halkiiba ku burburayba wakaana calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa uu ahaa qad ibtahala ila allah ilaahay ayuu baryey alladii laa malja'a ilaahaasoo meel la gala aanay jirin ilaa ilayhi isaga mooyaane ilaaha meel kaloo loo carara aanu jirin isaga mooyaane ilaahaasu in badan nebigu baryay markuu arkay dadkiisii oo faraarale filqabay baqaya wadacaahu biqowlih sidanuu ilaahay ku baryay cadowga isagoo habaaraya allahuma munzil alkitaabi sariica alxisaab ihzim alaxzaab allaahumma hzimhum wansurnaa calayhim allaahuma ilaahayow munzil alkitaab ilaaha kitaabka soo dejiye qur-aanka ahow sariica alxisaab ee xisaabtiisu ay dhaqso badan tahayow ihzim alaxzaab gaashaanbuurtan ilaahayow jebi allaahuma hzimhum ilaahayow kala tuur wansurnaa calayhim nooga hiili Ah, sida uu u jebinayaana de waa inuu noocan oo kale ku salido dadka khadadkan degaya waqad ajaaba allahu ducaaahu calayhi salaatu wasalaam ilaahay ducadiisiibuu nabiga ka aqbalay fa arsala cala alacdaa cadowgii ilaahay wuxuu kusii daayey riixan baaridatan dabayl qabow fii laylatin mudlima habeen madow habeenku waa gudcur dabaysha iyo duufaanka iyo gariirka ay leedahayna waa badan yahay ilaan dabaysha maalintii dhacaysa iyo duufaanka iyo roobku wuu ka dhib yar yahay ka gulcor magangooyo dhacaya waa waa waa laba dhibaato isa saaran wey ulumaatun bacduhaa fawqa bacdi idaa akhraja yadahu lam yakad yaraaha gacanta markuu qofku saa soo saaro ma arkayo waxay tahay cadaan iyo madow fakhaafa alcarab nimankii carabtahabaa waxay ka baqeen an tattafiqa alyahuudu maca almuslimiin inay yuhuuddu la soo heshiiyaan muslimiinta wayahjimuu calayhim fi leyla habeenkiina ay soo weeraraan almudlahimma ee gurcurka ah habeenkan danta idlahaamku waa danta ah habeenkan danta ah inay muslimkii iyo yuhuuddii isku meesha deganaaye la sheegayo inay soo heshiiyeen ee rahanta doonayay inay kusoo soo hilaaciyaan ayay ka baqeen faajmacuu amrahum cala araxiil taladoodii waxay ku ururiyeen carabtii aan guurno qabla an yusbixa asabaax intaanu waagu baryin aan ka yaacno meesha waa waaberigii loo diyaar ahaa in la weeraro nabiga calayhi isalaatu wasalaam oo ay yidhaahdeen qoladani war waa sabti markii warkii la soo celiyey nimankii sabti bay yidhaahdeen odayaal rahanana way doonayaan ay yidhaahdeen dee waxba ma hadhina sidii nucaym sheegay waa laynagu basinaya araxiil waa geedi geedi baa la go-aansaday intaan waaguba baryin walamaa samica calayhi salaatu wasalaam markuu nebigu maqlay naxariis nabadgelya korkiisa ha ahaate ee wuxuu maqlay addawdaa dawda buu maqlay dawdaagu waa qubiyo qaciyo qaylaya buuq degan degan buu maqlay xagga cadowga iyo iyo iyo buuq ka dhex socda ila waa la guurayaae eh fii jeishi caduwi buu ku maqlay qaala liasxaabihi marka asxaabtiisiibuu ku yihi kolkuu sanqadii faraha badnayd iyo isu yeeryeerhkii iyo caroogii iyo wixii markuu maqlay dawdaagu waa kaas waa ficil ka turjumaya dawaaqa sidaynu inaguba bowbow iyo qabqab iyo dawdaagu waa kaasoo asxaabtii baa wuxuu ku yihi laabudda min xaadis war waxbaa ku kordhay nimankii nimankii ama gurmad bay heleen ama way qaxayaan faman minkum kuma idinka mid ahe yanduru lana khabar alqowm war asxaabtiinan kumaa warkooda ii keenaya asxaabtiinan ila jooga colka ah kuma ayaa ii keenaya warka dab lama shidayo fayrusna ma baxayo meeshuna waa dem dabaylana way dhacayaa miduu arkayaaba ma jiraba markaa intan hor fadhida markaa wuxuu i war idinkaan idin weydiiye kumaa war kumaa sahan bu kumaa wardoon gelaya nimanka waxaa kusoo kordhay fasakatu way wada aamuseen xataa karara dalika alaaan ilaa uu saddex jeer ku celceliyey asxaabtii waaweyneed oo dhan baa wada joogo khulafadii baa joogo casharatu mubashiriinba geesiyaashii oo dhan baa jooga laakiin dee isheeday dhigatay <laughs> ah. cadowga weye sanqadhiisina waa la maqlayaa waxay sarkayaana ma jiro ninka dhaqaaqa in la qabtuun bay ka dhigantay sawirka la qaadanaya waxa wey ninka sidaa u dhaqaaqeen waxaan buuqaya dhex galaa in la qabanayo wa kaana fiihim xudayfatu bnu yamaan raggu iskuma jira asxaabiga xudayfe la odhan jiray ayaa meesha fadhiya fa qaala calayhi salaatu wasalaam nebigu markaa wuxuu yidhi tasmacu sawti hadalkayga miyaad maqlays mundu leylata caawo oo dhan walaa tujiibu iimanaad jawaabaynin miya wadiya xudayf waxaawlan miyaad dhegaysanaysa intaan ku celcelinaya hadalka kaasuu yihi ha faqaala yaa rasuula allahi albardu shadiid ninkaasi wuxuu yihi wallahi qabowguu daran yihi madiine laftigeeduna dee qaybta waxay kusii dhowdahay reer shaam xaggeedaoo qabowgeedu waa mid aada u daran wey aada u khataro oof baa laga qaadaa inta badan oo jirkay gashay dee qabowguu daran yahay wax kale mushkilad kale may jirte waaban dirgan kari waaye faqaala wuxuu ihi idhab fii xaajati rasuulillaah war orod danta nebiga u dhaqaaq rasuulka ilaahay dantiisa u dhaqaaq wakshif lanaa khabara alqowm cadowga warkiisana noo keen muraadka nebigu leeyahay u dhaqaaq muraadkayga ma ohan rasuulka ilaahay muraadkiisa u dhaqaaq inuu haybad siiyuu doonayaa warka cadowgana keen fakhaadara radia allaahu canh khatar buu galay markaa saxaabigaasi binafsihi naftiisii wuxuu khatar u geliyey fii khidmati nebiyi si uu ugu shaqeeyo ayuu u bareeray khatartii naftiisa xataa ialaca ilaa uu soo eegay calaa jaliyati alkhabar warka warkii caddaabuu keenay wa ana alacdaa cadowgii caasimuuna cala arixla cadowgiina inuu safar go-aansaday buu keenay marka waa kii ka warramayeyo uu soo ergaadiye waxa ihi mar markii aan sidaa u dhaqaaqay ayaa waxa iga ba-ay buu ihi dhaxantii iyo baqihii iyo wixii baa iga baxay marka dabeetana waxaad moodaysayba guri dugsoon oo diiran inaan dhex marayo intii aan sii socday oo dhan fulaynimadiina way iga baaday leebkaygii qaansadadii ku gaashaantoon cabaystay dabeedna markaasaan abi sufyaan oo meel ardaaya gaad lagaga hayo oo qabowgii yaro dabjeexaya ayaan la kulmay buuri kolkaasaan istiri buui haddaba wacabaysoo kaga babsi haddana waxaan xusuustay buui waxyaalaha geysanina soo noqday nabiga caleyhi salaatu wasalaam markiiba waa lay ogaaday ila meeshu waa meel way xidhan tahay mid baa igu yidhi buui sidaanu soo socota abi sufyaan baa ogeysiis bixiye wuxuu cadowgu dhaqdhaqaaqa badan buu leeya nin walooba hubi anigoo meeshii ku jira dhexdoodii ayuu ogeysiiskaa bixiyey war nin walooba ka kugu xiga iska hubso waa laynagu dhex jiraaye marka kii igu xigay kii igu xigay baan idhi bu war kumaad ahay markaasuu igu yihi hebel baan ahay asaan idhi ha hadda anigana waa anigii iska abi sufyaan buu markaa iska dhigaya nin ka tala qaadanaya dib buu usoo noqday dabeetana warkii waxa uu ku keenay iyadoo geedi la go-aansaday haziimat laxzaab gaashaanbuurtiioo sii didaysa waqad balaqa min khawfihim cabsidoodii waxay gaadhay an kaana ra-iisuhum abuu sufyaan madaxdoodii ninkii madaxii u weynaaya abi sufyaan baa yaquulu lahum wuxuu ku leeyahay liyatacaraf kullun minkum mid iskastoo idinka midiiba ha ogaado akhaahu walaalkii war nin kastooba ninka ku garab fadhiyo walaalkaa ah wuxuu yahay inaga ogow walyumsik biyadi nin waliba ninka kuxiga gacanta ha qabto xadaran inagoo ka feejigan min an yadkhula baynakum caduwan inuu cadowna soo dhexgalaynu ka baqaynaaye nin walooba ninka kugu xiga waraysooo gacmaha isqabsada maxamed iyo yahuudi baa soo heshiiye waqad xalla kolkiiba wuxuu furayba ciqaala baciirihi awrkiisiibuu dabarka ka furay yuriidu an yabdaa biraxiil waxaanu doonayaa firdadka inuu horeeyaba isagu awrkiibuu dabarka ka jaray waaba heenseeyeyba dhakadu uga baxayba wuu dhaqaajiyey faqaala lahu safaan ibnu umaya madaxdii meesha maraysa mid ka mid oo safwaan la yidhahdaa wuxuu yidhi inaka ra-iisu lqowm falaa tatrukum watamdi waar colka madax baad ka tahae dee falaa tatrukum ha ka tegi watamdi miyaad ka dhaqaajinaysaa buui adigaagii madaxd ahaabaa ugu hor firdhanaya miya war meeshaa ka dhaqaajiya lagu ceebayn fanazala abu sufyaan ba awrkii ka soo degay wa adina biraxiil geedib u ogeysiiyo wuxuu yihi war bal waan idiin taagnaanaya waan sugayaae nin walaba waxaaga xidxidho waaya wa taraka khaalid bna alwaliid ile khaalid bin waliid muu soo islaamin waktigaas sanadii toddobaad hijriyadiibuu soo islaamee khaalid baa markaa meesha ragga maraya ka a khaalid buu uga tegey fii jamaacatin isaga iyo koox koox khaalid wato ayuu abi sufyaan u reebay xagga dambe liyaxmuu duhuura almurtaxiliin dadka murtaxiliinta ah ee guuraya si dhabarkooda ay u ilaaliyaan khaalid iyo colkiisa buuto u watay ayuu i aduu xagga dambe raacda reeb haw oo waxayna soo dabada inaga weeraraya inaga ilaali xataa laa yadhamuu min waraihim laa yudhamuu min waraihim si aan mudaahamo loogaga samaynin xagga dambe si aan weerar xagga dambe loogaga samaynin ayuu ihi idinku raacda reeb ahaada waazaaxa allahu can ilmuslimiina hadihi lum gumma ilaahay muslimiintii wuxuu ka dulqaaday murugada allatii taxazaba fiiha alaxzaab qumadu waa murugada wey allatii taxazaba fiiha alaxzaab taasoo gaashaanbuurtu ay soo urursadeen min carab wa yahuud oo carab iyo yahuudba leh cala lmuslimiin bay isu soo urursadeen walowlaa luطfu llahi wa cinaayatu haddii aanay jirin ilaahay gargaarkiisu bi diin diintan uu gargaarayo minatan minhu isagoo ku mano sheeganaya macnaha galad u fidinaya iyo wa fadlan dheeraad siinaya la saaat alxaal arrintu ay xumaan lahay manada ilaahay galladda ilaahay iyo fadligiisu haddaanu jirin iyo cinaayada ilaahay diintan arrinkuu ku adkaan lahaa wa kaana jalaalu laxzaab fii dilqicda markaa ilaahay uu kala eriyey nimanka ah bishii dilqicda yahay wa kaana xaqan cala allah ilaahayna waxaa dhab ku noqotay an yusamiyahu inuu ku magacaabo nicma biqowlihi fii suurati axzaab suurat axzaab markuu ilaahay kaga warramayey jebidii cadowga uu jabiyey nicma ayuu ku magacaabay alla wuxu hi yaa ayuha aladiina aamanuu dkuruu nicmat allaahi calaykum waar mu'miniintiiyow xusa nicmada ilaahay u idin siiyey id jaa-adkum junuudun markii col baa idin yimi cadowgaah fa arsalnaa calayhim riixan dabayl baanu ku sii daynay wa junuudan lam tarawhaa iyo colaydaan arkayn wa allahu bima tacmaluuna basiira ilaahay wax oloo samaynaysaan wuu arkaya il wakti xusa oo nicmada dib u xusuusta baa ilahay cajalada dib u celiya taariikha jaa-uukum min fawqikum wa min asfala minkum cir iyo dhulba way idinkaga yimaadeen xagga sariya xagga hooseba weerarku labada dhanba u ahaa gaalku soo duulay waid zaaqat ilabsaaru wa balaqat ilquluubu alxanaajir waa markii indhuhu baaladaymoodeen wadnuhuna afka yimi wa tadunnuuna